ah walxamdu lilaah wasalaatu اllaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa amaa bacd casirkan casrigii boqol konton iyo saddexo wuxuu ka mid yahay casiradii noo socdee ku saabsanaa minhaaj ulmuslim waxaynu ku jirnay fasalkii laba-iyo tobnaad axkaamu alqadaa'i waashahaada waxaynu maraynay man istacmalnaahu calaa camalin farasaqnaahu risqan faman akhadahu bacda dalika fahuwa qulul waxaan joognay wilaayatu lqaadi qaaligii marka la magacaabo shuruuddiisii iyo wixii iyo waynu soo ogaanay kolka maamulka qaaliga intee hoos imanaysa sideed wilaayatu lqaadi garsooraha inta hawla ee uu maamulayo tatanaawalu waxay gaartaa wilaayatu lqaadi garsooraha madaxnimadiisu waxay gaartaa oo wayadkhulu gala taxta ikhtisaasi mansibihi garsooraha jegadiisa waxaa hoos imaanaya maayeli arrimahan soo socda markii qofkii qaali uu noqdo magaaladii ama tuuladii loo xisaaro qaali uu noqo la yihaa waxaa hoos imaanaya arrimahan soo socda tirada badan tatanaawalu waxay gaartaa wilaayatu lqaadi garsooraha xukunkiisa oo wayadkhulu gala taxta ikhtisaasi mansibihi qaaliga jagadiisa jagadaas hoosteeda waxaa imaanaya maa yeli arrimahaas hoostooda kow alfaslu kala bixin beyna almutakhaasimeyn labada muransan dhexdooda la kala bixiyo fii saa'iri dacaawi dacwayaal dhammaantood gudaheed iyo walqadaayaa garta la xukumayo bixakaamin xukunyaal calaykum asalaam waraxmat bixakaamin xukunyaal naafidatin fusha aw bisulxin heshiis yurdi raaligeliya adarafayn labada daraf raaligeliya cinda tacaarubil bayina cadeeyaalku markay iska hor yimaadaan aw khafaa'i ilxujaj gartu markay qarsoonto aw lacfa ay tabarbasow waxaa weeye qaaliga arrinta koowaad ee hoostiisa imanaysaa waxa wey labada muransan inuu kala bixiyo waxaa lagu muransan yahay wuxuu doonaaba ha noqdo waxaa lagu muransan yahay wuxuu doonaaba ha noqdo laba wada miduu rabaana ah ha ku kala saaro ama xukun ha rido ama maslaxa ha sameeyo kolkaa laba qof oo muslima oo ishaysata oo kuu timid inaad tidaahid meeshaa doontiin ka baxa ma banaana waa in aad kala saartid alfaslu kala goyn bayna almutakhaasimayn labada muransan dhexdooda la kala gooyo fii saa'iri dacaawi dacwayaal dhammaantood gudaheed aw ilqadaaya yartan laysku hayo biaxkaamin xugunyaal naafidatin fusha aw bisulxin heshiin yurdi raaligeliya sulxi atarafay labada geesaysaysau cinda tacaarudi ilbayinaat wixii uu xadaynayay markay isbusiyaan aw khafaa'i ilxujaji gartu markay qarsoonaato aw dacfiha marka xujadu ay tabaryarto laba waxaa qaaliga hoos imaanaya bahru dalama dadka daalimiinta ama quunintooda qofka daalim hadduu yahay oo gardaran yahay farax in la maroojiyo wey in la tumo wey in la xiro wey wuxuu mudan yahay la mariyo wey kolkaas caalimkaas buris celintiisana qaaligay hoos imanaysaa qahru dalama dadka gardaran dirqintooda waalmubdiliin kuwa gardarada ku socdo kuwa xaqdarada ku socdana in la qasbo la maquuniyo oo la edbiyo qaaligay hoos imanaysaa wa nusrati ahli jidka dad kale u heliintiisa u gargaarinteeda qaaliga hoosmay wa nusratu ahlilxaqi jidka kuwa le kuwaas u helintoodana qaaligay hoos imanaysaa iyo waalmadluumiin kuwa laga gardaran yahay iyo wa isaali ilxaqi xaqa la boobay ama la dhacay gaarsiintiisa ilaa ahlihi dadkii xaqa lahaa la gaarsiiyo intaaba qaaligay hoos imanaysa saddex waxaa qaaligii hoos imanaya iqaamatu alxuduud xaddii eebba oogiddeeda xuduuddii waynu soo marnay haddii qofku sinayso amauu khamre cabo amauu muxsan qado amauu qof dilo waxaa uu galabsada shareecadu ku xukuntay ka gudidiisa qaaligaa laga raba iqaamatu alxuduudi xaddii oogideeda iyo walxukmi guddoomintii fidimaa ay dhiigyaalka la kala galay la xukmiyo iyo waljiraaxaad laa waxyaalka la isgaarsiiyey iyaduna qaaligii hoos imanaysa afar annadru fiirin filantixati guuriyaal iyo wa talaaqi furid iyo wa nafaqaati guurid iyo wamaa ilaa daalika wixii lamid haddii wax la guursanayo ama wax la furayo ama masruuf iyo xanaaniya bii laysku hayo arrimahaasna qaaliga ayay hoos imanayaan annadru fiirin filantixati nikaxyaal gudahood la fiiriyo watalaaq furidii la fiiriyo wanafaqa biilkiiyo masruufkii la fiiriyo wamaa ilaa daalika waxaa iyo wixii lamidow shan annadaru fira hoos iman qaaliga fii amwaali khayri raashidiin dadka toosan kayrkood xoolahooda gudaheedii la fiiriyo dadkan waxooda ku fileen ay waxsi ka yihiin miyatama agoona wamajaaliin kuwa waalana wa uyab dad maqana wa maxjuurin calayhim dad la sharay oo maxjuur calayhim waa soo marnay lisafahin aw lisakarin aw litaraakumi duyuuni calayhi waxaa weeye qofkii tasarufkiisii la saray isna xoolihiisii indhakuhayntooda iyo fiirintooda qaaliga hoos imanaysa annadaru fiirin fii amwaali hayri raashidiin dadka toosan khayrkood xoolahood la fiiriyo niyataama agoona wamajaaniin kuwa waalana waquyab kuwa qarsoona wamaxjuurin calayhim korkooda kuwa la sharaya waxaa qaaligii hoos imanaysa annadaru fiirin fi lmasaalixi dantii gudaheedii la fiiriyo alcaamati guud ahaanee fi lbeledi meeshaan loo magacaabay qaaliyaa tahay layihi beledka dantiisa guud ahaan inuu fiiriyo min duruqaatin geedka la maraayo iyo wa maraafiq maraafiqda kale meesha laga cadiyo wakayrihaa inta kaleba inuu qaaligii fiiriyo annadaru fiirin fi lmasaalixi sanihii dadka la fiiriyo alcaamati guud ahaaneed filbeledi magaaladii qaaligu joogay min duruqaatin wadooyin iyo wa maraafiq marfiqiyaal isbasalada iskoolada eesha laga cabo waxaasaa maraafiq alcaama la yihaah iyo wakayriha arrimaha kaleba toddoba waxaa qaaliga hoos imaanaya alamru fari dadkii la faro bilmacruufi wanaaga iyo wa wailsaamu nnaasi dadkoo la laasimiyo bificlihi wanaagga samayntiisa walnahyi reebi can ilmunkar waxaa diinta ayaan ogolay oo la reebo iyo wa tagyiirihi munkarkii bedelidiisa wa isaalati atharihi saadkiisii min albilaad dalka laga fiiliyo wanaagoo laysfariyo xumaha layska reebo dadka xaqa diidan oo lagu qasbo iyo dadka xumaha doonaya oo laga faramareejiyo arrimaha qaaliga hoos maraya alamru fari bilmacruufi wanaaggii laysfaro wailzaami innaas dadkii ku dhejintiisa bificlihi macruufka falidiisii la laasimiyo wanahyi reebid can ilmunkar munkarkii xaggiisii la reebo wa takyiirihi munkarkii oo la bedelo wa isaalata asarihi munkarka raadkiisa oo la zuuliyo meel bilaadi dalka intaaba qaaliga ay hoos imanaysa sideed waxaa qaaliga hoos imaanaya imaamatu ljumca jumcada imaam inuu u noqdo iyo walciyaadi imaam ulfuruud shanta waqti masaajidka uu ku dhow yahay maahe masaajida kale dad baa ka noqonaya laakiin iidaha iyo jimcooyinka qaaligaa laga rabaa imaamatuljumaa jimcadii imaamu noqoshadeedii iyo walacyaadii ciidihiina isagaa laga rabaa kolka sideedaas howlood baa qaaligii hoos imana kolka qaaliga markuu wax xukumayo xukunka uu xukumayo muxuu ku gaarayo afar shay sagaal waxaa wey mima muxuu yaxkumu lqaadi qaadigii xukumaya ama waxaa ila qumantu iska oranayo muxuu xukumayaa qaaligii aadaatu lxukmi xukunka alaabtiisa alatii alaabta yatawasalu uu ku gaaro bihaa alaabta alqaadi kan garsooraha ilaa isaali lxuquuqi xaqa gaarsiintiisii ilaa asxaabiha dadka la gaarsiiya arbacun waxa weeye markuu xaqa dadka ilaaha gaarsiinayo afar ayuu ku gaarsiiyaa aadaatulxukmi xukunka alaabtiisii waxaw allatii alaabta u yatawasalu ku gaaro bihaa alaabta alqaali garsooraha ilaa isaai lxuquuqi xaqyaal gaarsiintood ilaa asxaabiha la gaarsiiyo arbacun afar wey wey kan waxaa wey aliqraaru qiribni qofkii la dacweynayo wixii lagu dacweynayey buu qiray oo uu yihi waxaa kan aniga ahaa leeyey waa dhamaatay kolka wixii buu ku dhawaaqaya in laysu leeyahay kolka aliqraaru qirid wahuwa iqraar waxaa la yihaa ictinaafu lmudacaa calayhi kii wax lagu sheeganayo qirta fiihi wixii lagu sheeganayay min xaqin jid-a daliilka waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga kolkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo uu nabiga yidhi wain ictarafad hadday naagtu qirato waxaan lagu eedeeyey farjumha dhagax ku dil laba albayinatu markhaati wahiya shuhuud bayinadii waa markhaati iyada daliilkeedii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya wuu yihi nabiga albayinaatu caday cala almuddaci qofka wax sheegtay korkiisa ayay bayine ahaatay walyamiinu la dhaartaana calaa marfuuc korkii bay ahaatay ankara wixii lagu sheegtay diiday wa qowlihi hadalkii nabigana waa u dari sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya ninkii soo dacwooday baa nabiga wuxuu ku yihi saidaad laba marag baad keenani adigaa muddaciya oo yidhi waxbaa la iga wada kolka adigii laba marag ayaad keenani aw yamiinahu ama ninkaad eedaysay wax ka sheegatay baa dhaaranaya goortuu dhaartana isagay gartii u dhammaani wa qowlii hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi shaahidaaka labadaada marag aw yamiinahu ama dhaartiisa wa aqalu shuhuudi marag waxaa ugu yaraan badan isnaani labo xataa ka duwan bisha ramadaan arkideeda ruux keliya waa la maqlayo laakiin wax xuquuqa ay laba qof oo bani aadama isku sheeganaysa hadday yihiin laba ka yar lama ogola laba markhaati baa la doonaya wa aqalu shuhuudi markhaatiyaal kuwa u yaraan badan itnaani laba wey in lam yakuuna haddayan laba markhaati ahaanin fashaahidun wayamiin hal markhaati buu qofkii heli karaya markhaati labaad maayo dhaar buu ku kabaya idan markhaati iyo dhaar laysku daray labasa ay xisaaban yihiin kolkaa qofkii garta watay ee hal mara keenay dhaarna ku kabay waa loo xukumaya fa in lam yakuuna haddaydan ahaanin fashaahidun hal marag iyo wayamiinu dhaar wey daliilkuna waa liqowli ibni cabaas cabdullaahi ibni cabbaas baa yihi radia allahu canhuma cabdullaahi ibni cabbaas ba raalli allaha ka noqdee wuxuu yihi ina anabiya suubanaa sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiis wasalama nabadgelya allaha ku badiye qada nabigii wuxuu xukumay biyamiinin dhaar iyo washaahidin halmaray ayuu nabiga gar loo keenay ku xukumay saddex labada haddii laga gudubo gar maxay ku caddaataa iqraar bay ku caddaataa qofkii laga cabanayey uu girtay wixii looga cawday laba markhaati ku caddeeya in la helo saddex dhaaruun alyamiinu dhaaruun daliilku waa liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya uu nabiga yihi albayinatu cadayn iyo markhaati cala almuddaci qofka wax sheegtay ee soo cadayba bayina laga raba walyamiinu dhaarna alaa man qof dushii ahaatay ankara wixii laga sheegtay dafiray dhaar baa laga raba see fain cajaza almuddaci kii wax sheegtay hadduu tabarbeelo calaa xibaari ilbayina markhaati inuu keeno hadduu ka tabarbeelo xalafa almuddacaa calayhi kii wax lagu sheeganayey ayaa dhaaranaya yamiinan waaxidatan hal dhaara kolkaa wa abra'ahu kolkaasuu beri yeelaya min addacwa kolkuu hal dhaara dhaarto ayuu dacwadii ka xalaaloobaya kasoo dacweeyeyu afar waxaa afreeya alnukuulu aamusidii oo ninkii dhaarta laga rabay waa aamusay goortuu aamusay waxaa la leeyahay ama waa dhaaranay haddii kale ninkii ku soo eedeeyaa dhaaranaya wixiina waa lagugu xukumaya annukuulu aamusidii huwa nukuul waxaa la yihaa an yankala almuddacaa calayhi kii wax lagu sheeganayay inuu aamuso anigii miini dhaartii ka aamuso oo falam yaxlif uusan dhaaran fayucdaru ilayhi fayacduru waxaa cudur zuulinaya ilayhi fii dhaarta ka aamuse alqaalii garsoorihiisa uu zuulinaya bian yaquula wa in qaaliga uu yihaa lahu kii dhaarta ka aamusay wuxuu leeyahay in xalafta haddaa dhaaratid ninkii ku eedeeyey markhaati waa adigaa dhaar laga rabaa ku beriya ninkaana wuxuu sheegtay duudsida baa lagaa rabaa haddaba in xalafta haddaad dhaaratid khallaytu sabiilaka wadadaada waa badnaynayaayo meesha doontaad aadaysa wailaa haddaadan dhaaranin wailaa taclif haddaadan dhaaranin sawmaa qadayt waa kugu xukumaya calayka korkaaga fain abaa hadduu diida inuu dhaarto qadaa calayhi wuu ku xukumayo hayra ana maalikan hase yeeshee imaam maalik raximahu llah eebba weynaha u naxariisto tacaala eebba korahaye yara imaam maalik waxay la tahay annahu arrinka inuu yahay fii xaali nukuul goorta ninkii dhaarta lagu lahaa ee muddo calayga u aamuso taridu inay dhaartii noqon taridu lyamiin dhaartii waa noqonaysaa cala almuddaci korkiisay ku noqon faidaa xalafa goortuu muddacigii dhaarto baaqudiya lahu loo xugminayaa wa xujatuhu imaam maalik gartuu cuskaday waxaa wey ana anabiya subanaha sala allahu naxariis allaha badiye calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelya allaha ku badiye shadalyamiina dhaar buu nabiga celiyey cala almudaci ayuu ku celiyey fi lqasaama dhaarbadintii gudaheeda wahuwa axwadu kaasaa dadaal badan bilxukmi garnaqida wa abra kaasaa fayoobeyn badan lidimati lugunta wey toban kayfiyatu lxukmi wa dariiqatihi kar marka la naqaayo xukunka la ridaayo iyo waddada loo mara dhegeyso kayfiyatu alxukm garta naqideeda habkeedii iyo wa dariiqatuhu waddada loo mara garnaqida idaa xadara alkhasmaan labadii doodsanayde ishaysatay hadday goobta yimaadaan ajlasahumaa qaaliga wuxuu labadooda fariisinayaa bayna yaday hortiisa laba gambar ayuu hortiisa u dhigayaa fariistuu leey goobtay salka dhigaan uma ka gadaan ayaa yaqoon waxaa qaaligu odhanaya ayukuma labadiinna keeba almuddaci iyo cabashada wata labadiinna kan cabashada wata ee horta warka furaya waa kuma waidaa sakata hadduu iska aamusa qaaligoosan wax weydiinin xata ibtadaa ilaa uu bilaabo muranka axaduhumaa labada midkood fii cardi dacwaahu dacwadiisii bandhigideeduna falaa ba-sa dhibi kuma jiro markay fariistaanba haddii midkood hadal bilaabo oo cabashadiisii uu qadimo nabadle si kale unbaa ka jawaab ladeey cabashada qofkaanu cabanayo ka jawaab haddii kalena qaaliga wuxuu weydiin karaa kow kahortay fariistaan buu odhan karaa labadiina yaa mudaci ah oo cabashada wata yaa wax eedeynaya yaasa la eedeynaya markaa midka wax eedeynaya baa laga hadlinaya ka gadaal baa kii la eedeynayey eedda laguu soo jeediyey ka jawaab idaa xadara alkhasma labadii doodsanay hadday yimaadaan ajlasahuma qaaligii waa fariisinaya bayna yadayhi hortiisuu fariisinaya uma ka gadaalbu yaquulu qaaliga odhanaya ayukuma labadiina keeba almudaci kan cabanaya ah waidaa sakata haddii qaaligu aamuso xata ibtadaca ilaa uu bilaabo axaduhumaa labada midkood fii cardi dacwaahu dacwadiisa bandhigideeduna falaa ba-sa dhibi kuma jiro ama ha bilaabo ama kaaliga ha weydiiye faidaa faraqa hadduu dhameeyo almuddaci kii cabanayey ee wax eedeynayey min ardi dacwaahu dacwadiisa bandhigideeda haddii uu dhameeyo muxararatan iyadoo la tiftiray aan shaki ku jirin bayinatin cad ayuu qaala qaaliga yidhaahdaa lilmuddaca kii wax lagu sheeganayey aleyhi korkiisa baa qaaligu ku yihaa ma taquulu maxaad oranaysaa fii haadihi dacwa dacwadaa lagu soo jeediyey maxaad ka leedahay jawaab baa lagaa rabaa waa lagu eedeeyey dhibkana lagaa sheegtay waxaanaa kugu maqan daa lagu leeyahay ka jawaab faidaa faraq hadduu dhameeyo almuddaci kii wax sheeganayey min ardi dacwaahu dacwadiisa bandhigideeda goortuu ka farcaso muxararatan iyadoo la cadeeyo bayinatan diirka laga qaaday faqaala qaaliguu yihaa lilmuddaca calayhi kii wax lagu sheeganayo korkii buu wuxuu yihahdaa maa taquulu maxaad leedahay fii haadihi dacwa dacwadaa lagu soo jeediyey maxaad uga jawaabi fa idaa aqara hadduu qira ninkii la dacweynayey biha bidacwa wixii lagu sheegay hadduu waa run yihaa xakama qaaligii waa guddoomiya lilmuddaca kii wax lagu sheeganay lilmuddaci kii wax sheeganayey bihaa dacwada ayuu u xukumaya ilaa waa loo qiray marka iqraar la qiro wixii laysku sheeganayay waa sayidu shahaada markhaati waa yeelkeedin kolka bayina kaasaa u weyn waxaana lagugu sheegtay iyo warno waxaan waa qaba waroo dhan waa dhamaan guddoonkii baa markaa dhacaya ee wa inan kara allahi alii kii la eedeeyey baa yidhi waxaan laygu sheeganayo waxba kama jira wa kara hadduu dafiro qaala wuxuu qaaliga u yihaa lilmuddai kii wax sheeganayey buu wuxuu u yidhaahdaa bayinatuka waa lagugu dafira waxaad sheegatay markhaatigii ku cadaynayaa wy caddaysa w wainaan kana muddacaa calayhigii wixii lagu sheegtay hadduu dafiro qaala qaaligu wuxuu u yihaa lilmuddaci kii wax sheeganayey bayinataka buhaati bayinatak markhaatigaagii keen fain axdaraha kii muddacigaha hadduu markhaatigii keeno xakama qaaligii waa guddoominayaa lahu mudaciga bihaa gar iqraar haddii la waayo bayina xigta kolkaa mudaci markhaati wata gar lama dhaafin karo isagaa mudaci ahaa mudaca calayhigiina waa inkiray kolkaasaa markhaati caddeeyo keen la yiri akhyaar labada xog ogaaluu keenay kolkaa guddoonkii waa dhamaa fain axdara hadduu markhaatigii xaadiriyo bayinadii xakama qaaliga waa guddoomiyaayo lahu lilmudci uu bihaa garti u guddoomiyaa hadduu yihahda muddaa laysiinayo markhaati waa keenayaa laakiin muddaan uba maxaa la odhanaya wain dalaba hadduu dalbo minkii mudaciga ah muddatan madal hadduu dalbo min azamani wakti kamida uu yuxdiruhaa bayinadii ku keeno fiiha muddada gudaheeda faraba wuxuu u qadarayaa lahu mudaciga qaaligii ajalan madan yumkinuhu fiihi u suura gasho ixdaaruhaa markhaatigii keenideeda wuxuu leeyahay adigu intee kugu filan ood markhaatiga ku keeni karta intii uu sheego macquulaa qaalibina u qabanayo muddadaa markuu keeno markhaatigii inuu keenaa la doonaayo hadduu keeni waayena dhegeyso marka wain dalaba haddii mudacigii u dalbo muddatan madal min azamani wakti kamida oo yuxbiruhaa bayinadii ku keenayo fiiha muddada gudaheeda daraba wuxuu qadaraa lahu isaga qaaligii ajalan madal oo yumkinuhu u suuragelaya mudaciga fiihi madalka gudihiisa ixdaaruha bayinadii keenideeda wain lam yuxdir muddadii loo qabta hadduusan ku keenin bayinatan markhaati markhaati muddadii kuma keenin goorta arrintii ka wareegtay qaala qaaliga wuxuu u yiha ilmudacaa calayhi qofkii wax lagu sheeganayey wuxuu ku yihahdaa yamiinak haati yamiinaka dhaaraw wain xalaf kii wax lagu sheeganaya hadduu dhaarto in waxaan lagu sheegtay aan lagu lahay khalla ooduu ka qaada qaaliga sabiilahu midkaan ooduu ka qaadaayo dantiisi u sii daaya ee la haddii markii uu dhaaran lahaa ka cabsado dhaarta oo ilah dhaaran kari maayo qaaliga wuxuu leey miyaa lagu xukumayo ama dhaara ama lagu xukumaya ama sidii imaamu maalik qabay ninkii muddo iyaga baa laleeyahy adigana begina waad weyday mudaca muddacalayhigiina dhaartii waa ka baqay adiga dhaaraha lagu xukumay kolkaa mudacigii baa dhaartii ku noqonayo dhaaranayo oo la xukumayo waina kala hadduu aamusa mudaca calayhi acdara ilayhi qaaligii ayaa isaga yidhaa war hoyaan lagu xukumin liannahu qaaliga in low lam yaxlif hadduusan mudacaa calayhi ugu dhaaran qada inuu qaaliga xukumayo calayhi korkiisuu ku xukumayo buu sheegaya waina kala hadduu cabsadana bas dhaaran waayo qadaa calayhi korkiisuu ku xukumaya hayra ha yeeshe annahu arrinka wuxuu yahay yustaxsan in la jeclaystay an yurada alyamiinu dhaarta in la naqo cala almudaci mudaciga korkiisii lagu naqo laakan wanaagsan oo faidaa xalafa haddii mudaci ku dhaarto qadaa lahu qaaliga mudacigii wuu garti u xukumaya wa haada arrinkan limaabaa u daliila rawaa muslimun uu imaamu muslim wariyey fii saxiixihi saxiixiisa gudihiisii wuxuuna ka wariyey can waa'il ibni xijirin ayuu ka wariyey radia allaahu canhu eebaraallia ka noqday ana rajulayni laba ninbaa ikhtasamaa dooday ila anabiy nabiga ayay ku doodeen sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo labada nin xadramiy mid xadrami buu ahaa waa qabiil yeman dega waa kindi ka kalena kindi buu ahaa in waa qabiil carab kolkaa faqaala alxadramiy kii xadramigaha baa wuxuu yaa rasuulallah eebbaweyne rasuulkiisiyo ina haada ninkan kindiga halabani wa xoogay calaa ardin dhul lii aniga aan lahaa dhul aniga aan lahaa buu ninkan igu xoogay xadramigii baa yihi kindigoo jawaabaya maqal faqaala alkindiy ninkii reer kindiy wuxuu yihi hiya ardi dhulka waa laygu xoogay uu leeyahay anaa le wa fii yadi gacantaydayda ku jirta walaysa lahu fiiha xaqun sidii ku leeyahay mar baadilnimu igu maagaya dhulka anaa le gacantayduuna ku jira wuxuu ku leeyahayna lama arko isu jawaab arag kindigii wey hiya ardi waa dhulkaygii wa fii yaddii gacantayday ku jirtaa walaysa lahu xadrami male fiiha dhulka xaqun jid faqaala anabiy nabigaa garta hogaaminayo baa wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama lilxadramiy ninkii reer xadram wuxuu u yihi alaka bayina ninka kan kugu dii dacwadaadii ee wax ku cadayamahaysa qaala markaasaa xabramigii yidhi laa wax markhaati oon hayaa ma jiro qaala markaasaa nabiga yidhi falaka yamiinu kolka isagaa kuu dhaaranayo kolkiina banaankaad ka mari haddaad bayino weyday falaka waxaad leedahay yamiinuhu ninkan kindiga ah baa ku dhaaranaya faqaala xadramigii baa yidhi yaa rasuulallah eeba weyday rasuulkiisiiyo arajulu ninkan kindigaa faajirun abdaal beenaala awo laa yubaali dan ka geli maayo calaa maa xalafa caleyh wuxuu ku dhaartay nin dhaar ka baqayo oo akhrada ma aha walaysa yatawarac nin xalaal miiranaya min shayin waxba ma aha faqaala markaasaa nabigu yihi yaalkiisa laysa laka minhu ilaa daalika dhaar baad ku leedahay dhaar ayuun baad ku leedahay wax kaloo ninkaa kaala jiraa lama arko faqaala yaa rasuul allah eeba weyne rasuulkiisiiyo arajulu ninkaan kindiga afaajirin waa beenaale an laa yubaali dan ka galaynin calaamaa wixii korkii uu xalafa caleyhi ku dhaartow walaysa mana yatawara nin xalaal miiranaya maaha min shayin waxba ka xalaal miiran maayo faqaala markaasaa nabigu yihi laysa laka kuma sugnaanin minhu ninkaan kindigeed soo eedaysay ilaa daaka dhaar maane wax kale tambiyaha kolka arrimo dhowra baa laysku baraarujinayaa oo qadahaan raacsan kow waxaa weeye idaa calima alqaadi haddii garsooruhu ogaado cadaalata shaahidi ka marag furay cadaaladiisa xakama biha shahaadii buu xukumaya ayay shahaado alliga wuxuu ogaaday qofka kan marag furaayo qof muslim toosana inuu yahay oo alla ka baqaya oon bila taraarna ahayn beenaalana ahayn markaa qaaligu waa cuskanaya idaa calima alqaadi haddii garsoorihii uu ogaado cadaalata shaahidi midkaan marag furaya cadaaladiisii xakama waa xukumaya qaaliga b ay bishahaadati maraggii la furay buu garti ku xukumayaa laba ida dacaa hadduu sheegta qof calaa mra'ati naag korkeed daati xijaabin naag marag ku dadaba meel laka muuqan ayuu wax ku sheegtay walam takun ayaan naagtuna ahayn barshatan bannaan joog ma aha waa naag xijaabanoo in la arka aan tuqawi calaa mukhaadabati rijaal taqwa naag tabaru haysaa maxkamooyinka in la taga naag ogol maaha markaa wuxuu lam tukallaf bilxuduud lagaa yeeli maayo ilaa wa ilaa maxkamada ima la oran maayo ee wayogfiya waxaa naagtu ku filan an tuwakila inay wakaalata man yanuubu qofka naa-ib noqdo canaa xaggeeda fii xuduuri dacwa qof dhowrsan hadday tahay oo aan tacsiis iyo u dan lahayn awal bay xijaamayda ragga la hadli jirin lagu qasbi maayo maxkamada inay timaado oy wejigeeda fiiqdo oy meeshii ka qaylisan lagu qasbi maayo waxaa laleeyahay wakiilaad aaminsan tahay samayso kolkaa wakiilkeedii baa maxkamadii u tagaya ida duciya haddii la sheegto calaa mar'atin naa korkeedaati xijaabin dadan haddii wax lagu sheegto walam takun ayan naagtu ahaanin barsatan bannaan joogto taqwa u xoog hesha calaa mukhaadabati rijaal rag la hadligii iyo wa xuduuri lmaxaakim xafiisya tegidooda ayan uga xoog helin lam tukallaf laguma shaqayn maayo bilxuduur inay goobtii timaado wayakfiha waxaana ku filan an tuwakila inay wakaalato man qof yanuubu ka naa-ib noqda canhaa xaggeeda fii xuduuri dacwa dacwada tegideedii saddex laa yaxkumu lqaadi qaaligii xukumi maayo bicilmihi aqoontiisa bal bilbayinati ayuu wax ku xukumaya mas'alo laysku hayo waxa weye ninkan gaashooraha ah ee arrinta loo keenay xoogaal baadiyi arrintu agtay ka dhacday markaasay arrintuu dhacday sida loo kala gardaran yahay iyo u og yahay marka inuu iska daayo gartaan qaadideeda oo uu yidhaaha ogaal baan ahay say wuxuu jiraanna waa la socda oo markaa uu aqoontu yaqiinay xukumo uma banaanta bas uma banaanta sheikha kan ma banaanu leeyi culamada kale waa banaanta ay leeyihiin maxaa jira muhiimada loo baahnaa waxay ahay inuu waxaan si runa u dhaco hadduuba isaga qaalidaasay wuxu dhexeel ogyihiinna runtuu markaa fulinaaya ida inuu ku xukumo cilmigiisii ma banaan tahay iska daaya markhaati sheekhan wuxuu leeyahay waa la dhaawacayaa qaaliga waxaa la odhanayaa ninka kal markhaatina ma qaadin cidna ma dhaalan uusan dhaalin say la ahaydin buu iska yiri kolkaa tuuna iska fogeeye garta ha qaado waxba yuusan cilmigiisii wax ku xukumin laa yaxkumu lqaadi qaaligii ma xukmiyo bicilmihi ogaanuu arrinta ogyahay kuma xukumo bal bilbayina markhaatigii buu qaadayaa xataa laa yutahama yaan qaaliga la tuhmina fii cadaalatihi garsooridiisa gudaheedii yaan la tuhmin iyo wanasaahatihi hufnaantiisa oo nin laaluf qaato oo waxaa ku shaqeeya lamoodin daliilna maxawa liqowli abii bakrin abii bakar hadalkiisii baa u daliila asidiiq rumaynta badna radia allaahu canhu eeba raalli ha ka noqday abuubakar baa yidhi low ra-aytu haddaan ama abubakar arko rajulan nin calaa xaddin xad korkeed ku arko min xuduudillaahi ka mida isagoo khamre cabaayo ama sinaysanayo ama waxdilayo xag eebba isagoo galaya haddaan ugu dulimaado maa akhadtuhu abuubakar baale qaban maayo walaa dacawtu lahu xadan qofna ugu yeeri maayo oran maayo markaale eedadhow marag furtide wuxuu samaynaya arag way iska dhaafaya ilaa dadan aniga ahayn oo arka oo ogaada oo meesha keenan la hela wey abubakar warkiisii liqowli abi bakrin isidiiq radia allaahu canhu low ra-aytu haddaan arko rajulan min calaa xaddin xad samaynaya haddaan arko min xuduudillah eebbaweyne xadiisii kamida ah, maa akhadtuhu ninkaa ma aanan qabteen walaa dacawtu uguma yeereen lahu kii xadda galaayey axaddan qof uguma yeereen xataa yakuuna ilaa uu ka noqdo maciya la jirideyda hayri qofan aniga ahayn oo arrintii ila ogaada ilaa aan ka helo aniga halkaa uma dhaafeen afar wa in idduciya in idduciya haddii la sheegto calaa xadirin qof jooga korkii haddii wax lagu sheegto wajaba xuduuruhu waa inuu goobti yimi qof jooga ba wax lagu sheegtay kol haddii isagiiba uu joogo goobtii inuu yimaado waxaa lagu sheeganayana uu ka sheega wixii ka jira ama ha qirta ama ha inkiro in idduciya haddii la sheegto calaa xaadirin qof jooga korki haddii wax lagu sheegto wajaba xuduuruhu inuu goobtiiyo maxkamadu yimaado ayaa waajib walaa yusdaru xukmun guddoon lama rido fii kaybatihi isagoo maqow ninkii lama wargelinin wakiilna meeshii kama joogo waa la eedeeyey in inta arrinta kii wax eedeeyey loo dhameeyo kii la xukumo maya walaa yusdar lama saaro xukmun gar fii kaybatihi kan wax lagu sheegtay maqnaantiisa gudaheeda xukun laguma saaro ilaa an yuniiba inuu naa-ib yeelaba maahe an xaggiisa wakiilan hadduu wakiil soo dirsado oo uu yahay wakiilkaasaa ii goobjooga oo garta ii maqlaya waa la xukumi karaa laakiin ninkii waa joogaa eema maqna wakiil ma yeelan isagii goobtii ma iman waa loo yeelaya xukunkiisa ha dhagaysta gartana fartiisa lagu qaaday ilaa yuniiba inuu naa-ib yeelan maahe aynu xaggiisa wakiilan qof ka wakiilow ama hadduusan goobjoogahayn bog qofka kan la eedaynaya wax lagu sheegayo waa qofaan goobjooga ahayn kol hadduusan joogahay maxkamada arrintaa tawalinaysa isagii bay u yeeraysa lug iyo faras iyo idaaca iyo taleefon bay ku doonaysaa waxay leedahay waad eedeysan tahay goobtaasaa lagaa eedeeyey waa inaad timaada ama wakiil soo yeelata kaalay jidbax bay leedahay maxkamada wain kaana hadduu noqdo ka waxaa lagu sheeganaya qaa'iban mid goobtaba ka maqan istudciya waa loo yeeraya fatuliba xuduuruhu imaatinkiisaa la dalbaya hadduusan isagii iman karin awa kala wuxuu soo wakiishaa man yanuunu canhu adowkaasuu qabsanayo qofkaasaa iga wakiila aniga dantaydaan daba joogaya ninkaasaa jaanibka ii ka hadlaya gartana ii dhagaysanaya xukunkan ii ogaanaya wain kaana hadduu yahay qofka waxaa lagu sheeganaya khaa'iban mid maqan usudciya waa loo yeelaya wa xuduuruhu dhimaatinkiisaa la dalbaya aw amase wakala ama wuxuu wakiisa man qof yanuubu ka naaib noqda aanu xaggiisa marar baa ma arrintii laba beled oo kala duwan bay ka dhacday waa dhacda jidday ku bilaabatay gartu hadhow labadiini waa tageen ama mid ahaan baa tegey madiinuu tegey qaaligii garta furay ee jida warqad buu qoraya markhaatina waa u yeelaya qaaligii madiinu u diraya arrinta markay isagu la joogtay intay maraysay iyo wuxuu ku ogaa buu sheegaya qaaligaa kaluu markaa leeyahay arrintii halkaasay maraysa wixii u dhimo dhammaystir kolka qaaligaa kale marka warqadu qaaligan u diro waa aqbalayaa qor-aanka inuu yidhaah adaa iska soo qortay maaha kan qaaligee warqada qoraayana si aanbataa u imaanin waa inuu yeesho calaamooyin u gaar hortiisii baa la yaqaan warqadaha qaaliga nin walba ma hayso isaga qaali ah haysta marka xafiiskiisa iyo beledkiisa wixii baa ugu qoran ka gadaaltee bariya tawqiic gulay shabana waa ku dhufanaya tawqiic la yaqaanana waa saaraya idan warqada markay tagto qaaliga u tagtay waa aqbalaya warqadii hawshiina waa socodsiinaya wixii lasoo marayna wuu cuskanaya waxaa dhimana oo dhamaystiraya yaqbal yuqbal waa la aqbalaa kitaabu lqaadi garsooraha warqadiisii u ila alqaadi garsooro kale u diray waa la aqbalaya laakiin waa fii kayri lxuduud xuduudda maaha wixii kale xuduud waa adagta waxa weye qof gacanha laga gooyiyo hala diliyo hala karbaasho wax fuduud ma aha taa qoraa lagu furin kari maayo laakiin wixii kale dacawee la isku haysay maal iyo wax lamida ah. yuqbal waa la aqbala kitaabu lqaadi qaaliga qoraalkiisa ila alqaadi uu qaali kale u qoray fii kayri xuduud hadday xadeeba ahayn wuxuu idaa huwa haddii qaaliga wax qoray ashhada uu markhaati geliyo caleyhi cala alkitaab warqaduu qoray shaydayn laba maraga muu markhaati gelina laa tusmacu lama maqlo dacwa cabasho lama maqlo lam yuxarirha uusan tiftirin almuddaci midkaan wax sheeganayo ee cabanaya dacwadiisa waa inuu agaasimo istifatiro dacwa quumaan oo macqolakasi inuu jeediyo wey hebel baa wax igala jira hadduu yihaa allah kaaga salaalaleey dacwo maa wa waxaa ninka kaga sheegta waxaa kaala jiraa muxuu yihi wuxuuse dhan yahay sababku sawaam see ninka wixii ula jiraan marka dacwo tiftiran oo la kasub oo xibnaheeda siman yihiin ayuunbaa la maqlayaa haddii mid macnac iska yida dhag loo jalqin maayo laa tusmacu lama maqlo dacwa cabasho lam yuxarirha uusan caddaynin almuddaci kii sheeganayey sidaan loo maqlayn waa side kaa yaquula waa inuu yihaa lii waxaan leeyahay calaa fulaan hebel shayin waxbaan ku leeyahay waxbaan hebel ku leeyahay waxbaan ku leeyahay maxaa layidhi kolkaa waxaa wuxuu yahay sheeg wuxuu dhan yahayna sheeg sababkiina sheeg qul ninkaa waxaa xaggiisa ku mareen muddadii sheeg waxba tiftireenkeen kaa yaquula waa inuu kii cabanaya yihaa lii waxaan leeyahay alaa fulaanin hebel korkiisa ku leeyahay shay-un wax aw yaquulu waa inuu yihaa markiiba malo ka dhigo wuxuu yihi waxaan u malay in hebel boqorkii adiga qabo wacyigelin ma mudna aw yaquul waa inuu yidhaahdo awunu waxaan u malay ana lii inaan kuleeyahay calayhi hebel korkii kadaa inta bal xataa yusami shay-a ilaa uu shayga uu sheegayo ka magacaabo oo wayaajizin uu ka gooyo bimaa waxa uu yadicii fiihi sheeganayo cala almuddacaa calayhi korkiisa kii waxa lagu sheeganayey waxaan uu ku sheeganayo ilaa uu magacaabo oo caddeeyow in wax iga maqan yihiin baan u malay ilankaa wax ku leeyahay waa ila tahay kaasaan wax ku leeyahay markaasoo dhan lama baahna waxaad inuu sheego toddoba haddii qaaligu garti naqo labadiisa isi waa la kala diraay isoo dhowaan maayo arrintiina waa dhamaan hase yeeshee haddii labada nin miduu gardarre ku doodayey mid baa ku doodayey waanu is og yahay xataa isaga haddii wax loo xukumo oy gartii xaggiisa marto wuxuu qaatay xalaal maaha wuxuu qaatay xalaal maaha idan garsooraha xukunka uu ridayo waxna ma xalaalayo waxna ma xarimo ee adiga haddaad muslim tahay oo allaha alla yahay way iska warqabtaaye waxaan xaq haddaadan u lahayn banaanka kama laakiin haddaad xujo ka dhigata qaaligaa ii xukumay qaaligu gabar naaru kuu gooyey qaalibu gabal naar ayuu ku gooyey ee kolka adigu ama naar ku dhiiro ama iska da markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam baa xadiidkeedii ka sugnaaday oo marka dacwadii doodtii lagu bariyey buu yihi anigun baad igu soo doodaysaan daa'iman anigana bashar baan ahay idinna waa kala adkarsantihiin oo nin baa reer magaala gartiisa kala dhigdhigaya midna iska reer baadiya ama caqligiiyo thaqaafadii aqoontaa ku yar isagoo jid leh bar wuxuu sheegtay ma yaqaan kolkaasaa adigana xukumaya saa wax u maqlo laga yaaba kii gardaraa inuu adkarnimo iyo afninshaarnimo intuu igu qancin u xukmiyo hadday arrintu saa u dhacdo waxaan idin gooye waa gabal naare idinku lafihiina u turta alla dee dambi igama saara ilaah qeybka ma aqaan ilaah baa qeybka yaqaan ee waxaan dhegaysanaya sida loo wada hadlo toddoba wey xukmu lqaadi garsooraha guddoonkiisa fi daahiri xagga muuqaalka ayuunbuu ku saabsan yahay oo markaa guddoonkii dhaco gar iyo gardarro miday tahayba goobta waa lagu kala tegayaa cidna cidma debadgeli karto lagu kala hoyey meesha daahiran waa sida amaa fii nafsi ilamri xaqiiqada xaggeeda taasi waxba laguma xalaalayni xukmu lqaadi garsooraha guddoonkiisa fi daahiri muuqaalka dibadda ayuu ku saabsan yahay laa yuxilu ma xalaaleeyo xaraaman waxaraama xalaaleyn maayo fii nafsi ilamri xaqiiqada gudaheeda walaa yuxarimu xukunkii ma xarimo xalaalan wax banaan daliilka waa liqowlihi hadalkii nabiga ayaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu nabiga yihi inamaa wax kale maahee ana aniga nabiga a basharun dad baan ahay ilaahay weynaa wacidka calaamulguyuubka ay wax ka qarsoonayn ma ahi qof bani aadamana inamaa wax kala ma ahe ana aniga basharun dad baanahay wa inakum idinka ummadana takhtasimuuna waa gardhigataano ilaya aniga rasuulka baad iisoo gardhiganaysa walacalla bacdakum qaarkiin laga yaabe an yakuuna inuu yahay alxana midka aqoon badan bixijatihi garkiisa min bacdinka kale fa aqdiya inaan uxukumaa la arkaa binaxwin jaangoyn aan mimaa kii wax ku jaangooyo asmacu aan maqlay ee faman ruuxa aan qadaytu u xukumo lahu isaga min xaqi akhiihi walaalkiis muslima xaquu leeyahay kaan wax uga soo gooyo shay-an wax falaa yaakudu yuusan qaadan ilaa inuu gar daran yahay way og yahay waxaan loo xukumayna uusan lahayn lafihiisa cadaabha uga turto wixii yuusan qaadan fa inamaa wax kale ma aha aqdacu waxaan u gooyey lahu midkaasi qidcatan gobol min naarin kamida ayaan u gooyey kolkaa waxaad ogaatay xukmulxaakim inuusan waxna xaraameynin waxna xalileynin waxaan siday ahaayeen unbay iska aanayaan kolka qaali baa ii xukumay nafa ka dhiganin sidaasna wax muslim leeyahay yayna kuugu ducin inamaa wax kale maahe ana aniga basharu dad baan ahay wa inakum idinkuna takhtasimuuna waa doodaanoo ilaya aniga ayaad ii doodaan walacalla bacdakum qaarkiin waxaa la arkaa in an yakuuna inuu qaarkii noqdo alxana mid ka sixi og bixujatihi gartiisa min bacdin qaarka kaleu ka sixi og yahay fa kolka inaan uxukumaan laga yaaba binaxwin aan ku xukuma jaangoyn mimaa kii aan ku jaangooyo anas wuxuu maqlay faman ruuxaan adaytu lahu uxukumo min xaqi akhiihi walaalkiisa muslima xaqiisa xaggiisii aan shay-an uga xukumo falaa yaakhuduu yuusan qaadanin fa inamaa waxa kala maaha aqtaca waxaan u gooyey lahu kan wuxuu xukumay qidcatan gabal baan u gooyey min naarin kamida sideed haddii labadii nin nin walbaba markhaati la yimaado wixii la ysku hayay ninkii mudaciga ahee warka furay bayinu markhaati buu leeyihi kii kallo markhaati buu leeyihi wixii madaxa isku wada dhufteen haddii loo dhabagalo la dhuxayn si lagu kala rajaxoo la yihaa kooxdanaa been sheegtay ama tanaa ru sheegtay ma muuqato sidee la yeelayo wixii lagu doodsanaa baa la qaybinaya wixii lagu doodsanaa baa dhib iyo dheef mid u ahaabaa la qaybinaya hadduu dheefaha waa loo kala baraya hadduu dhibahana waa loo kala baraya halkaasaa labadii qofna lagu kala hagaayo sideed idaa tacaarabad hadday isdardaraan oo isbushiyaan albayinatan labadii cadaynoodu ay labada qof kala cadaynaayeen ayaa isdardaray oo walam yuujad aan la helin murajixun wax rajaxa liaxadihima labada arrin midkood qusima waxaa la qeybin almudacaa bihi wixii laysku heshay waa la qaybinaya bayna almutakhaasimayn labada doodsan dhexdoodaa loo qaybinaya daliilkuna waa liqadaa'i rasuul suubanaha xukumidiisii sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi suubanaha korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiyey bidaalika sidaasuu xukumay idaa tacaaradat ilbayina bayinatan hadday labadii cadaynood isbushiyaan walam yuujad aan la helin murajaxun wax rajaxa liaxadihima labada midkood rajaxa qusima waxaa la qeybin almudacaa bihi wixii laysku sheeganayey bayna almutakhaasimeyn labadii doodsanayd baa loo qeybin daliilkuna waa liqadaa'i rasuul rasuulka xugmintiisa sala allahu naxariis allaha badiye calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelye allaha ku badiye bidaalika arrinkaas uu xukumay wallaahu aclam